waa darsigeenii kontonaad ee kitaabka qadrunada sax walaala waxaan kusoo jirnay nactiga iyo axkaamtiisii wuxuu shiiku tilmaamay fain qulta halkaasaanu marinay saas oo ma ahayn walaa yajuusu fi shayin min annucuuti an yukhaalifa mancuutahu bilicraabi walaa an yukhaalifahu bitacriifi watankiiri wuxuu yidhi shiiku fa in qulta haddaad tiraahdo haadaa shardigaa soo sheegtay muntaqidun waa mid buraya biqowlihim buu ku burayaa ah haadaa xujru dabbin masacabeesalwalay godkeedii weeye kharibin oo kharaab ah oo burburay oo dumay oo kale khariibin fa wasafuu markaasay tilmaameen almarfuuca kii godnaa way tilmaameen wahuwa alxujru weeyaane bilmakfuudi mid hoos dhigan bay tilmaan oga dhigeen wahuwa kharibin oo ah so didi karto yaa wax isdidi kara ma haadaa xujru xujru godan tahay kharibinna haddana kharaabnimadu yaa yaa tilmaan u tahay isma diidin kow shardigii ahaa marka inay icraabta ku raacdo xaggaa mugdi baa ku jira iyo wa biqowlihi tacaalaa waylun halaag baa u sugnaaday likulli humazatin mid kastoo dadka xanta lumazatin oo ma garanaysaa ceebeeyo dadka alladii kulligaasoo jamaca uruuriyey maalan xoolo uruurinahayo wacaddadahu tiro ugu dhaqaaqaya oon xoolaha xaquuqdii lagu lahaa aan ka bixinaynin xaggana maxaa ku jira fa wusifa waa la tilmaamay annakiratu nakiradii baa la tilmaamay wahiya kullu weeyaane bilmacrifati baa lagu tilmaamay oo huwa alladii wey macrifadu masalada ma haysaa horta yaa iyo wa qowlihi biqowlihi tacaala xaamiim tanziilu lkitaabi min allahi alcasiizi alxakiim gaafiri dembi dembiga midka dhaafah allihii ahaa wa qaabili tawbi towbadda midka aqbala alihii ahaa allahaasoo shadiidil ciqaabi ciqaabkiisu miduu daran yahay uu yahay ditawli una saaxiibka ah fawasifa waa la sifeeyey almacrifatu wahuwa ismu اllahi tacaala binnakirati nakira ayaa lagu sifeeyey wahuwa shahiya shadiid ciqaab shadiidu ciqaab oo nakira ah ayaa lagu sifeeyey oo sifatu nakira u tahay ya sidii alciqaab sida nakira u tahay sidii alciqaab aba hal wada tahay waa kan uu keeni doona idaafada sidii ku jidha idaafada soo noocyo maaha idaafa lafdiya idaafa macnawiya suma jirin idaafadan maxay tahay hadda lafdiyo wey waa arki doontaa wainamaa qulnaa waxaanu u nidhi nakiratan inahu nakira waxaan u nidhi liannahu min baabi sifati lmushabahati bismi lfaacili weeye kow walaa takuunu mana noqoto idaafatuhaa idaafadeeduna ilaa fii taqdiiri linfisaali infisaal iyo soo cid in loo qadaro mooyaane si kale idaafo kuma noqoto wataan soo sheegnay barnaamijta sifada loo yaqaano haddii la idaafeeyo idaafadaasi inay qorxin tahay mooyaane wax macnawiyo tacriif ama takhsiisa miyo usoo usoo gudbin jidhe yah hadiyan baaliqa alkacbati markaan dhahayo hadiyan soo nakira ma ah hadigaasoo baaliqa waa sifatun bihadyi haddaan marka baaliq waa macrifo oo u tahay alkacba oo macrifaa baa loo idaafiyey waxaan leenaha maaha hadihi lidaafa laa tufiidu hee macrifatan macrifo faa'iideyn mayso maxaa yeelay liannahaa haya idaafa lafdiya weyaanu litaxsiini lafdi baa loogu talagalay keliya tanna sidaasoo kale sifa mushabaha meesha taal buku leeyahy oo waxaa weeye sida caadigaa shadiidun ciqaabuhu weeye shadiidun hee ciqaabuhu weeyaa markaa waay alaa taraa miyaadan arkaynin ana almacnaa inuu yahay shadiidun miduu daran yahay weeye alle ciqaabuhu ciqaabkiisu miduu daran yahay weeye laa yanfaku filmacnaa xagga macnaha marnaba kama suulayso can daalik sidaa haddaan kuu sheegayo ah shadiidun ciqaabu in lagu macnay soo ururiyo waa idaafa lafdiyo tacriif macrifana faa'iidayn mayso baa ku dhaho warkaba ku dhacay soo mar haddise macrifo faa'iideyna waa nakire markaasaa nakirana alla subxaana wa tacaala oo lafdu jaaluhu macrifo yahay lagu tilmaamay xaggaana marka cilaa ku jira qultu waxaan idhi amaa qowluhum ah haadaa xujru dabbin kharibin ah waan ku bilaabayaa fa akharu lcarabi carab badankeed tarfacu khariban khariban way guddaa oo maxayd ahaa haadaa xujru dabbin kharibun markaa kharibun haddii la dhaho walaa ishkaala fii wax mugdiya miyaa ku jira maya wa minhum waxaa ka mida man yukfiduhu mid hoos dhigaya oo dhahaya kharibin oo muxuu hoos dhigayaa limujaawaratihi inuu deris la noqday darteed lilmakfuudi mid hoos dhigan erey hoos dhigan inuu ka horumaray darteed oo uu deris markaa la noqday ayaa lagu hoos dhigay mujaawaraa lagu hoos dhigay marka qaala shaaciru wuxuu yidhi qad yu'khadu ljaaru bijurmi ljaari qad yu'khadu in lagu qaado ayaa dhici karaysa aljaari midka dembiilaha aljaari qad yu'khadu in lagu qaado ayaa dhici karaysa aljaaru midka haa deriska ah bijurmi ljaari deriska kale dembigiisa in lagu qaadaa dhici karta oo de reer reer khalad ay sameeyeen baa dhici karta reer kale inay galaafato buu kuleeyay warkama ku dhaca horta tanna wuxuu ka hadda daliil uma keensane isti'naas uu waxayaan wuxuu rabaa inuu ku dhaco taasoo kalena waaba dhici kartaa isaa oo la soco oo wuxuu ku leeyahay kelmaddii ayadoo godaal mutaysatay baa mid ay deris halkaayo hoos dhiga darteed loogu hoos dhigay marka maxaa saameeyey maxaa saameeyey derisnimadii baa saamaysay de warka mau dhaca horta waaya saa haddaan dhahnaana dee laftigeeda wa muraaduhum derisnimo haddaa maqashid ujeed macnahooda waxa bidaalika an yunaasibuu inay isu qalmaan bayna almutajaawirayni labada deriska noqday fi lafdi xagga lafdiga inay isu qalmaan oo wada xarako wada qaataan wa in kaana haba ahaadee almacnaa macnuhu haba ahaadee calaa khilaafi daalika arinkaas lafdiga mid ka duwan oo labada eray waxaan dhici karta mid godaal watay inuu ka hormaray mid hoosdhig wata kii hoosdhiga watay baa loogu daba qabta ujeedka loogu daba qabtay icraabtiisa lama bedelin ee derisnimo darteed ayaa loogu lafdi ahaantii loogu bedelay macnaha kelmadda asal ahaan waa ama waa faacilkeedii ama waa mafcuulkeedi ama wixii lamidka ah, caadig waa caadigeedii laakiinse lafdi ahaanteeda ayaa waxaa ku dhacay hee derisnimaa saamaysay xaggan fiiri marka marka haadaa xujru dabbin kharibin kharibina asalkeedu kharibun beeb ahayd ninkii macnataa hoos dhigoo kharibin yidhaahdaa waxay dadka macnataa dhahaya kharibin weeye dadka dhahaya laftoodu waxay dhahayaan khariban way godneen markii hore way godontahay bay soo taagan yihin oo asalku waxa wey kharibun waayahay maxaa khariban u dhahday marka maxay dhahayaan derisnimo marka derisnimadani ka saari mayso kharib inay godon tahay laftigeedu macataa marka laftigeedu macataa bushin jidho wey markaa wax mushkilaha ku jira hee ma jidho weli kelmaddu waa tilmaanteedii wa calaa haada alwajhi halkaa markaan ka eegno fa fii kharibin laftigeedii macataa damatun baa ku sugnaatay muqadaratun oo ku qarsoon manaca min duhuurihaa ishtiqaalu laakhiri baa waxaa mashquuliyey wuxuu ku mashquulay bixarakatil mujaawara xaraka derisnimo ah ceeraha marka haadaa xujru dabbin kharibin mushkilo mala marka qoladii guddina gudday qoladii hoose dhanna maxay yidhahdeen mujaawaro weeyaanu kharibin waa sifatun lihaa lixujr waa sifatun marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi aye damatun muqadara منع من دخول اشتغال الآخر ها بحركة المجاورة lafteeda mushkilo ma leeyahay marka waa masalada waa la xaliyey sooma ya waaya walaysa daalika arrinkaasina ma ahan bimukhrajin bimak e bimukhrajin mid laga saarayo bimakhrajin xarakeynaya bimukhrijin soo ahan ya bimukhrijin mid ka baxaya lahu kaas camaa dakarnaahu wixii aan soo xusnay oo ahaade maxaan soo xusnay sifadu in ay ku raacdo midka ay tilmaanta u tahay icraabta ka bixmayo buu ku leeyahy maxaa yeelay fee muqadar booyaba godaalkii meye qari u qarsoon min annahu inuu yahay taabicu mid ku raacay raacaya cuutihi fi licraabi kamaa anana kamaa kamaa hee annaa naquulu saan u dhahayno oo kale ina almubtada'a iyo walkhabara marfuucaani saan u leenahay ayaa qaacidada ah ina taabica yaa yatbacu liman yatbacu mancuutahu fii icraabihi qaacidadaas waa qaacida saxa siday u saxan tahay ina almubtada'a iyo marfuucaan meesha maxamed khabar keenay taas waxa weeye tusaale ahaan buu keenay sida qaacidada la yidhaahda almubtada'u walkhabar marfuucayn qaacido lama taabtaana u tahay ayaa maxaa lama taabtaan u ah ataawicu yatbacu mancuutahu fii craabi warkaama ku dhac orta walaa ymnacu min dalika arinkaas nima diideyso qira'aة اlxasan اlbasriyi haye amdu alxamdi lilaahi bikasri daali uu hoos dhigay alxamdi lilaahi buu yidhi itbaacan asagoo raacsiiyey likasrati laami lilaahi laamta ku jidha hoos dhigeeda buu raacsiiyey marka taa laftigeeda waa alxamd maxaa haysaa mubtada marfuuc damatun muqadara mancan isqaal maxali bixarakati mujaawara mujaawara bes mubtadaheeda kama bixin walaa yamnacu min dalika aydan mana diidi karo qowluhum fi xikaayati markii markay qof sheeke ka sheekeynayaan oo kale man zaydan ee dhahaan binasbi haye man zaydan yani sheeka la waday markaasu wuxuu dhahayaa man zaydan oo man zaydan xagee ka keena binasbi kordhigii amase man zaydin ah bilkhafdi hoos dhigii waa goorma idaa sa'alta haddaa weydiiso man qaala qofkii dhahaa ra'aytu zaydan zayd baan arkay qofaa wuxuu yidhi ra'aytu zaydan zayd baana arkay haye markaasaa maxaa dhahda man zaydan aw amase wuxuu yidhi marartu waxaan soo maray bizaydin baan soo maray oo aad tiraada markaa hee man zaydin man zaydin asalku muxuu ahan tiraado man zaydun manna waa mubtada zaydna waa khabar warka ku dhacay soo maaha hadda laftigeeda man zaydin waa mubtadada khabar laakiinse man zaydin inaad keento waxaa sababay sheeke soo socotay baad kula qabsatay waa fahamta soo maahan ni wuxuu zaydan zayd ba arkatay man zaydan asalkaa asalku man zaydun waayo laakiinse man zaydan waxaa u tidhi istiqaalu maxali bixarakati mujaawara marka ka saari mayso inay khabar tahay de warkama ku dhaca horta waqad tabayana waxaa noo soo waaya wa aradta waxaa doontay ee markasta iska dhihi mays man zaydane wa aradta markaa aad doonto an tarbita an tarbita inaad ku xidho ku xidho kalaamaka hadalkaaga bikalaamihi kii hore warkiisa bixikaayati licraabi craabta warankeeda yani ciraabta soo warinteeda inaad ku xidhaa aad damacday waqad tabayana bi haada arrinkaa waxaa ku caddaaday sixatu qowlinaa qowlkayaga ah ina anacta tilmaantu laa budda waxaa lagaga maarmaan ah an yatbaca inay raacdo mancuutahu inay ku raacdo fii tacriifihi fii icraabihi iyo wa tacriifihi qowlkeena ah inuu ansaxay baahee xaggaa ku caddaatay waayahay wa amaa xukmuhu xukunkiisa ah binnadari ila alkhamsati albaaqiyati soo toban min cashara ma ahayn yah tobankii garanna shanbu wuxuu ka raacayaa baanu idhi hee shantu maxay ahayd alrafcu wاlnasbu wاlkhafdu altacriifu wاtankiir muxuu ka raacayaa laba ka mid a ah shan baa soo hadhay wa amaa miyaa xukmuhu xukunkiisa binnadari ilaa alkhamsati albaaqiyati markii la eego wahiya alifraadu weeyaane waaltathniyatu weeyaane waljamcu weeyaane waaltadkiiru weeyaane waaltaaniisu weeyaane fainahu farya shaaniya yucdaa waa la siinayaa minhaa xaggeeda tilmaantii maakii baa la siinayaa yucdaa la siinayay alficlu ficilka alladii ficilkaasoo yaxilu imaan karay maxallahu booskeeda fii daalika asalaam warkaas dhexdiisa wuxuu leeyahay haddii aan ka soo tagnay tilmaamihii hore shanta tilmaamoodoo hadhay waxay ku xiran tahay silmaantan meesha taala haddii ficil loo bedelo waxay noqon lahayd ficilkeeda ama laazim baa mise waa mutacaddi xukunkii ficilkeedu qaadan lahaa ba ayadana hee la siinayaa waa kanday fa in kaana alwasfu wafiga haduu wasf maxaa la dhahay ism faacil so lama dhaho wasfigu hadduu yahay raafican mid godaya lidamiiri lmawsuufi mid kala tilmaamay damiirkiisa haduu godanayo yah daabaqahu wuxuu ku daabuqayaa oo wuxuu kala mid noqonayaa hu mawsuufka wuxuu kala mid noqonayaa fi laba oo minhaa shantii ka mid a wa kamulad markaasaa waxa u buuxsantay lahu isaga xiinaedin markaa hee almuwaafaqatu inuu ku waafaqay fii arbacatin afar min casharatin toban xaggeeda ama ku dhacorta haddii sifada meesha taala damiir uu qarsoon yahay damiir godi karto wax kalena aysan aadaynin labadii hore laba ugu dar maxaa ugu daraysa labada ugu daraysa maxay tahay yaa kama qaal mucribuuna waaya waxaa ugu daraysaa buu ku yidhi ifraad iyo taniya iyo jamc halbaa oga daraysa tadkiir iyo taaniidna halba oga daraysa labadiina xaggaas waxayga raacaysaa oo taafta kamaa qaala almucribuuna taquul waxaa dhahaysaa marartu waan soo maray birajulin qaa'imin maxaa u qarsoon huwa wa birajulayni baan soo maray haye qaa'imayni humaa وبرجاaل baan soo maray qaa'imiina hum وبامرأaةi baan soo maray qاa'maةi hiy وبامرأتayni baan soo maray qaa'imatayni huma وبنiساaءi baan soo maray qaa'imaatin hunna kamaa taquulu waa saa dhihi lahayd في الficli ficilkii marartu birajulin sma jedid qaama uu istaagay haye huwa qaama maxaa la mid ah qaa'imin huwa saa u qorisay qaama baaboska imaanaysa wa birajulayni baa qaamaa istaagay aliftii wataa wa birajaalin qaamuu wa bimra'atin qaamat hiya wa bimra'atayni qaamataa wa binisaa'in qumna sidaa damiirkaba ugu keenaysid ficilka ya ayaa ismigii faacil ficilku lamid ah, ficilkaas ismigii faacil oo la ahaana ugu qarinaysaa damiir u qalma warkaama ku dhaca horta waa hadduu damiir uu uu qaadanayo godanayo wain kaana hadduu yahay alwasfu tilmaantu raafican mid godaysa lismin ism daahirin muuqda faina tadkiirahu labnimadiisu iyo wa ta'niisahu dhadignimadiisu calaa xasabi daalika alismi daahiri hadba isimkaa daahirkaa wuxuu yahay bay noqonaysaa warkama ku dhacay laa calaa xasabi lmancuuti noqon mayso hadba hee kan la tilmaamaya noocuu ahaa noqon mayso kamaa ana alficla sida ficilkuba alladii ficilkaasoo yaxilu imaanaya maxallahu booskiisa yakuunu uu noqonaya kadaalika sidaasoo kale taquulu waxaa dhahaysaa marartu waxaan soo maray birajulinin qaaimatin ummuhu qaaimatin baan haysaa haddii halkaa la keeno ficil maxaad haysaa marartu birajulin maxaad haysaa dee marartu birajulin qaamat ummuhu qaamat yaa raacda qaamad dhadig ma ka dhigta maxaa sameya dhadig ka dhigto ummu waa faacil noqotay soo maahan sidaas lamida ficilkaa qaa'imi qaamat ah markaad timaado damiir markuu yimaado ismi faacil sida ficilka hawrku samaysa u samee ayadana dee ficil soo dhadig maan ka dhigin ka dhig dhadig haye marartu birajulin qaa'imatin ummuhu badhaysa qaa'imatin hayaa ka fiirsatay qaa'imatin hayaa ka fiirsatay inaad dhadig ka dhigtid meelaha haddii ficil la keeno dhadig buu noqonayaa dheh markaa maku dhaca horta waa tantan ku fatu'anath waa la kordhig waa la dhadigeenayaa asifatu tilmaanta waay litacniifi lummi hooyadu inay digtaa darteed walaa tultafatu lana fiirin mayo likowni lmawsuufi inuu yahay mudakeran yahay la eegi mayo sababtu maxay tahay liannaka adigu maxaa yeele taquulu waxaa dhahaysaa filficli markii a ficil keeni lahayd maxaa dhihi lahayd maxaa dhihi lahayd qaamat ummuhu wa taquulu waxaan dhahaysaa fii cagsihi marartu waxaan sooman bimra'atin baan soo maray haye qaa'imin abuuhaa waa ficil karig qaama wakaa mar haddaa qaama abuuhaa tirahday ismiga faacilna maxaa ka dhigaysaa qaa'imin baa dhahaysa maxaa ficilku daba socdaade hadba ficilka meesha aad eganaysid wuxuu noqdo baa ka dhigaysaa tilmaamtana waa halbeeg la yaable weeyaan walaa yultafatu waay fatudakiru labaa ka dhigaysaa sifatu sifadii bitadkiiril aabi darteed walaa tultafatu la eegi mayo likowni lmawsuufi mu'anahan inuu yahay liannaka maxaa yeelay taquulu waxaa dhahaysaa fi ficli qaama abuuha qaala allahu tacaala wx rabbanaa yaa rabbana akhrijnaa min haadihi naga saartan alqaryati ah qaryadaasoo aaalimi ee daalimiin yihiin ahluhaa ehelkeedu suma jeedid aaalimi qaryada dhadig waaye aaalimati lama dhihin suma jeedid haddii ahluha meesha laga saaro maxay noqon kartaa هذه القرية يا ها هذه قرية الظالمة إن ظالمة تراهضو عدين كان ما من أهلها حقا نغري حتى أهلها تشوقين بانبيل هذه القرية الظالمة إن تراهضو عدين كان يا هذه القرية الظالمة إن تراهضو ti inaad ku darta cadaynkeen baan ku iri cadayntu waa tan cadayntu waa tan ficil baa keen halkaa daalimata ficlu bedel maadi ka dhig haadihi haadihi allatii dalamat ma horta maxaa dhahaysaa dalamat halbeegaagu ficil ha noqdo meesha haddii ficil la keeno see loogu dhawaaqayaa dhadig maa la keenayaa mise lama keenaya dheh warka horta horta ma dhacay eeg tii hore barnaamijkii horea wadatay waa saxanya shiiku marka dhinac kale kasoo fiiriye wuxuu yidhi barnaamijka sifada markaan ka hadlayno halbeegaaga waa inuu noqdaa ficil waa inuu noqdaa warkaa ma ku dhacota waxaad dhahaysaa tilmaantan meesha taala ismi daahir maa ka dambeeya maya okay ficil meesha keen ficilka hadba suu noqdo suu noqdo dee tilmaantuna noqonaysaa warkaan soomaa yah waaya hadda marka ahluhaa ahlu oo lab ah baa adaalin lab ka dhigay markaa ma ku dhaca horta marka waxaan leenahay istinaamtu ma ism daahir ka dambeeye mise kama dambayn maxaad tirahdeen maxaad tirahdeen kama dambeyn maxaa ka dambeeya damiir soo ficilkii meeshaa la keenay saa ugu dhawaaqeeda ugu dhawaaq markaa ma ku dhacay ayib ma ism daahira ka dambe soo ma aha waxaa ka dambeeya ism ficilka sifada c maxaa yeele ficil haddii meesha la keeno waxa ka dambeeya faacil buu noqonayaa de hadduu faacil noqdo hadduu lab yahayna ficilku lab buu noqda hadduu dhadig yahayna ficil muxuu noqda dhadig buu noqda baaraka allahu fiik haye wayajibu waxaa waajiba ifraadu lwasfi halkaa marka waxaa laga hadlay dhadignimadii jamacayee ma lagu dayi karaa maya wy marba haddii waxa ka dambeeya daahir uu yahay waxaa waajiba ifraadu lwasfi tilmaantu inay mufrad noqoto walow kaana faaciluhu musanan aw majmuucanba ha noqdee sababtu maxay tahay caryaa igu daray sababta sababta igu dar ficilku isma bedeli jirin ayaduna shaqo ficil bay meesha ka haysaa ficilku isma bedeli jirin ya ficilku jamacya mar haddii faacilkeeda ahay ficilku haduu faacilkiisa joogo ma isbedeli jirin faacilku hadduu ismi daahira yahay ficilku lab wawaxid ilficla maca aljamaaca soo macan waxid ilficla waa hadduu faacilku yahay hadduu faacilku yahay ismi daahiran de hadduu mumar yahay ficil ficil hadduu mumar yahay faacilku qaama iyo qaamo baa dhahaysa insan maxamed hadduu meha joogo qaama huwa maxamedu ma dhihi kadhid maxamedkii baa meesha joogay waaya kamaa yajibu dalika fi lficli ilaah adiga alla wataadee kamaa yajibu si ugu waajibaya dalika arrinkaas ficli fataqulu marartu birajulayn qaa'imin abuhuma halka qaa'im maxaa keeni kartaa qaama وبرجال قائم آباؤهم كما تقول قام أبا أبواهما وقام آباؤهم ومن قال قفكيري قام أبواهما قفكيري فعلى لغة أكلون البراغيث بوك وضي رحمه الله أو ثنى وحي مثنى كدغي الوصف تلمانتي وسيد فعل كم كدغي مثنى oo akala rajulaani hay akaluuni se u dhawaaqayaan akala rajulaani akaluuni baraakiif balku salee akalaa akalaa arajulaani soo sidaas oo kale buu tilmaantay ola dhaqmo qofkii dhahaa hee dhaha qaa'ima abawaahumaa qofkii dhahaa wakaa waaye facalaahe luqati man facalaa luqati akelmi barakiis buu ku dhaqmay oo sanaa wuxuu laba ka dhigay alwasfa wa jamacahu wuxuuna ku jamciyey jamca salaamati buu ku jamciyey faqaala wuxuu dhahay markaa qaa'imayni abawaahumaa haye haye dee wa qaa'imiina haye aabaa'uhum wa ajaasa waxaa baneeyey waa ajaaza waa la baneeyey aljamiica dhammaantood waxaa la baneeyey an tujmaca in lagu jamciyo war cusub wixii hore ka bax kulli waxaa lagu baneeyey an tujmaca in la jamciyo asifatu sifada jamca taksiiri in lagu jamciyo ayaa la baneeyey waa goorma in kaana alismu hadduu yahay isimka almarfuuci ee la goday jamcan hadduu yahay fataquulu aad tiraahda markaa barartu birijaalin qiyaamin aabaa'uhum ye wamarartu waxaan soon birajulin birajulin nin baan soo maray qucuudin khilmaanuhu wara'w daalika arrinkaana waxay u arkeen axsana inuu ka fiican yahay min alifraadi inuu ka fiican yahay alladii ifraadkaasoo huwa isaguba axsanuu ka sii fiican min jamci tasxiix jamcu tasxiixa kasii fiican waayahay waayahay haddase muusan ku dhihin sheikhu raximah اllahu tacaala eh, mar hadduu ismiga daahirkaa meesha yimaado eh, sifadu waa inay tahay mufrad so muusan ku dhihin haadhe haadha dee ila wada cashirka yaafa muxuu ku yidhi sheikhu haddii ismiga faai sifadu hadday ismi daahira ka dambeeyo keliya so muusan ku dhihin qowlka ayadoo lagu socdo qola hadday tidhaahdo jamaci jamaciiyo ka daba wado akaluni baa raacaysa laguma dhigin haadhe ayib marka qolada akaluni xaggee naga dhiga warkada ma rabnay waa qolo magaranaysaa laga xog badan yahay qowl waxaa haysanaa dhahaya marba haddii ismi daahira yaalo waxidil waxidil wasfa tilmaanta maxaa ka dhigtaa mufrad ka dhig soo maa qowlka isagoo jiro ayaa waxaa yimi qowl ah marba ismiga daahirka hadduu jamc yahay sifada jamcutasida halaga dhigo marba haduu ismigu sifadu marba hadduu ismiga daahirka jamc yahay sifada maxaa laga dhigayaa jamcu tagsira halaga dhigo warkan waa ku dhacay soo maa ayib qolihii akaluuna baraakiisna haddii akaluun ay ku wadaan sifada maxay ka dhigayeen jamculmudakrsalim bay ka dhigay marka fiir maxay dhahayaan day marartu waxaan soo maray haye birajulayni baan soo maray haye birajulin baan soo maray ah, maxaan marartu birajulayni baan soo maray soo qaa'imin qaa'imin abawaahumaa saasoo maah ayib wa qaa'imin aabaa'ahuma tii saxda ahayd كما تقول قام أبواهما وقام ومن قال قام أبواهما فعلى لغة أكل البراغيث أو ثنى الوصف وجمعه جمع السلام قال قائمين أبواهما قائمين سؤال حركين خصوص المسار ها قائمين أبواهما وقائمين آباؤهم صدح ستيبا مرميشن وياه qolo asalkii haysata oo ah mufrad ha laga dhigo haddii ismi daahira joogo ko ma tahay iyo qolo yiraa ka baan la yidhaahdaa naga marba haddii ismiga daahirkaha ah uu laba ka bato ama laba gaaro sifada waxaan ka dhiganaa jamcu lmudakar saalim war habaa soo maa mana socotaa yla socda qolada saddexaad maxay yidhaahdeen marba hadduu mubtaduhu ismiga daahirkahay jamac noqday sifada waxaa laga dhigayaa jamcu tagsiir saddex laaim soo maaha akaluuniida mufrad ka dhiga iyo jamcu tagsiir ka dhiga shiikhu wuxuu kuyii intaas inuu kuu habeeya rabaa wuxuu yidhi qolaa marka wa ajaaza aljamiicu kulli waxay isku raaceen an tujmaca sifatu sifada in la jamciyo jamca tagsiir goorma idaa kaana ismu lmarfuucu jamca fataquulu aad tiraahda haye marartu birijaalin qiyaamin aabaa'uhum wamarartu birajulin qucuudin qilmaanu intaan markuu sheegay wara'aw waxay arkeen culimmadu daalika kan kee mar hadduu ismu daahirkaagu jamac yahay wasfiga in laga dhiga jamcu tasiir kan saasa axsanu inuu ka fiican yahay min alifraadi inuu ka fiican yahay kowma tahay alladii ifraadkaasoo huwa isaguba asnahee axsanu kasii fiican min jamci taصxiixi in laga dhiga jamcusan marka muxuu jamcusan muxuu ka fiican yahay ifraadka ifraadka muxuu ka fiican yahay jamcu mudakaru saalimka ee kaluuniida uu hee ka fiican yahay warka marka horta ma ku dhacay ya mhm. jawaazu itibaaci sifati wa qadcihaa sifadii in la raaciyo ciddii sifada u ahayd in laga jari karo ويجوز قطع صفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء رفعت رفعا بتقدير هو ونصبا بتقدير أعني أو أمدح أو أدم أو أرحم مسألة مهمة إذا كان هدوياي الموصوف كان لا تلمامها معلوما هدويا من الاسكا يقان بدون الصفة صفة أيضا أنا راعين باب الاسكا يقان هذه الصفات هاي jaaza waxaa kuu bannaan laka adiga waxaa kuu bannaan fii sifati waxaa kugu bannaan alitbaacu inaad dabagelisid asagoo daba raacisid iyo walqadcu inaad ka jarto xukunkii aad kaga jarto warkama ku dhaca waxaa weeye ka weeyaane fii sifati lmadxi jariddii marka eeg markaan dhaho ra'aytu muxammadan markaan dhaho almiskiinu almiskiina soo itbaac maaha maxamed haddii la yaqaano isla fahamteen maxamedka la sheegayo aad fahamteen miskiin wuxuu ku kugu banaan itbaacii sifa inaad ka dhigto caadiya sifatun limuxamed mansuub inaad tiraado maxaa kale banaan inaad ka jarto oo miskiinka qolo hawl cusub u agaasinto marka miskiin marka laga jaro saddex midkood dee inay tahay kow in la godo in la hoos dhigo iyo in hee la kordhigo intiibuu kuu habeenayaa shiiku wuxuu ku yidhi markii ay ka jaraysid ujeedooyin baa looga jaraa inaa ammaan ay kaa tahay ammaanaysa qofka inay tahay inaa u naxariisanaysa naxariis inay kaa tahay inay kaa tahay hadduu eebbu kuu ron yahay ii sheeg maagid aa maagaysid inta waa noqon kartaa hadda fiir tusaalahan ah alxamdu lilaahi alxamiid soo ma jeedid sida caadiga muxuu yahay alxamdu lilaahi xami tilmaante alxami صifaة lilah صifaة اlmajruuri de alxamdu lilahi xamiidi itbaac way soo maahan qadcigu muxuu noqonaya qadcigu waxa weeye in la godo ama la kordhigo warkaa ma ku dhaca horta waa kan qadcigii marka ajaasa wuxuu baneeyey fii sifati lmadxi way laga hadlayee wuxuu baneeyey sida wey aljara in la hoos dhigo cala alitbaaci sida caadiga ahayd soo maah wuxuu kaloo baneeyey wanasba kordhig buu banaya layihahdo alxamii de la dhaho sabab bitaqdiiri in loo soo qadarayo amdaxu baa loo soo qadaraya markaa haddaad kor dhigtay wixii hore waad ka go'deen soo maahan waaya warafcana wuuba in la godo oo dhaho alxamdu lilaahi alxamiidu in la dhaho macayadana maxay tahay bitaqdiiri huwa huwa in loo soo qadarayo oo maxaa dhahaysa marka alxamdu lilaahi alxamiida ay amdaxu waxaan ammaanayaa alxamiidabaa ficil baa keenaysa ee faacilde haddaan naho alxamiiduna alxamdu lilaahi ilaahay baa mahadle alxamiidu huwa alle alxamiidu weeye sidii qabar bay noqonaya marka meela socota haye taas wataa marka wa qaala wuxuu yidhi samicnaa waxaanu maqalnay bacd waxaanu maqalnay yaquul iyagoo dhahaya alxamdu lilaahi rabalcaalamiin rabalcaalamiina somaa sooma kordhigayo binasbi ayuu kordhigaya rabada fasa'altu canhaa yuunus maa wediiyey fazacama wuxuu sheegay annahaa carabiya carabi lagu hadla buu yidhi baasha rabba inaad tiraahdo luqada carabi waa laga helayaa daliil been leedahay wamiaalu wamiaaluhu marka rabba hadii la maxaa loo soo qadaraya amdax ama aqsidu waxaan ula jeedaa rabalcaalamiin ama amdaxu waxaan ammaanayaa rabba ficil baa u keenaysaa adugu maxay u keenaysaa ficil ay wa mihaaluhu fii sifati dami ceebeyntii dhaleeceyntiina waa tan wamra'atuhu xamaalata alxatabi soo maa wamra'atuhu islaantiisina naartii bay la gelaysaa xamaalata alxatabi qara'a ah waxay akhriyeen aljamhuur waxay akhriyeen birafci oo ah wamra'atuhu xamaalatul marka xamaalatu waa sifahe limra'a soo maan laakiinse wa qara'a caasim ba wuxuu akriyay binasbi fardhig buu akriyey oo ah xamaalatal annaga taayadu maxay tahay wamra'atuhu xamaalatal soo waka marka xamaalat maxaa weye waxaa dhahaysaa ay adummu waxaan dhaleeceynaya dhaleeceyn isu garan maysid baa qadaraysaa meesha adummu waxaan dhaleeceynaya xamaalatal xadda islaantaa xaawagurashada badan wamiihaaluhu fii sifati taraxumin waatan naxariisasho adoo tilmaamay marartu bizaydin baan soo maray almiskiini yajuusu fiihi lkhafdu cala litbaaci warafcu baa banaahaye bitaqdiiruhu marartu bizaydin almiskiinu ay huwa isagu almiskiinu wanasba iyanaa korrito bitaqdiiri arxamu ah marartu bizaydin almiskiina haye ay arxamu lmiskiina naxariisanaya miaalhu tusaalihiisa fii sifat iidaax faahfaahin inaad bixinaysa qofka faahfaahinaysid waa tan marartu bizaydin zayd baan soo maray attaajiri yajuusu fiihi lkhafdu cala litbaac soo ma haysa intaa warafcu baa banaan oo bitaqdiiri huwa marartu bizaydin attaajiru huwa isagoo attaajiru weeyaan haye bitaqdiiri acni wanasbana bitaqdiiri acni ay marartu bizaydin attaajira ey markii a akrinaysa cacni hawlaha keeni maysid yani waana fahamtaa maxaana haysaa bal akri marartu bizaydin itaajira marka qofkii aan aqoon wuu kula yaabaya ya akhi sidii hoos dhigaya taajir hoos dhig ya laa ya akhi laa maxaa kuu dhacday hunaa ya qadci baa ku jira dhahaysaa maxaa kuu dhacday hana dembaajin meesha maxaa ku jira qadci baa ku jira oo maxaa wey qadcigu shiikow aqsidu baa ku jira dhahaysaa aqsidu taajira zeedkaan sheegaya waa kee ataajira kan taajirkaagaan sheegaya sidka lama sheegaayo markaa ma ku dhaca horta waaya walaa farqa wax farqiga uma dhexeeyo fii jawaasi lqadci jaridii bayna an yakuuna almawsuufu macluuman xaqiiqatan in la yaqaan aw iddicaa'an waayahay iddicaaan sheegasho sheegashadu maxay tahay bal fiiri tusaaluu keeni doono falwalu tan kuwaad mashhuur waa la iska yaqaan ayada waqad dakarnaa amilatu wathaani sheegashadu waata nasa calayhi sidowey fii kitaabi faqaal wuxuu yidhi waqad yajuusu waxaa bannaan an taquula inaad tiraahdo marartu biqowmikan soo maray alkiraami yacnii binnasbi hee aw birafci waa goorma idaa jacalta haddaa ka dhigtay almukhaaaba kana la hadlayo kaannahu isagu qad carafahum inuu yaqaanay uma kadibna qaala wuxuu yidhi nazaltahum waxaad dejisay haadihi lmanzilaa dejisay wain kaana haba ahaadee lam yacrifu midaan aqoon macnuhu muxuu yahay idcaa wax kale maaha dee waa fahamteen soo maa yaa fahmay iddicaau waxa weeye inaa hebel ka soo qaadin waxaa sheegaya inuu waxaa sheegaysa inuu yaqaan iddicaa ma ma garanaysa inuu garanayo laakiinse adaa ku dooday yani adaa dooday oo sheegtay hebel inuu waxaan yaqaan waa ku yani waa waa wax caadu aad iska dhaadhicisay heel baad soo martaade marartu bimuxamedin alfaqiiha baad tidhi hebel inuu maxamed yaqaaniy in kale maadan weydiin laakiin adaa maxaa iska dhaadhicisay yah inuu maxamed yaqaan maxay ka dhiganta marka adaa waxaa la timi dooda ah, hebel inuu hebel maxamedka yaqaan idicaa manao sidaas markaa ma maxaa samays markaa nazaltahu manzilata he mucayan qof la yaqaan booskiisi baa keentay maxamed maxaa yeelay qofka waxaa ka soo qaaday inuu hebelka eg wain kaana haba ahaada qofka la hadlaysid hee lam yacrifhu yuusan baan aqoon hadduu rabee adaa waxaa ka soo qaaday hebelka inuu yaqaan ducaa waa intaa keliya markaa maku dhaca horta labada waxay isugu imaanayaan marna inuu isagu ninkii yaqaan oo og yahay maxamed marna inuusan ogeyn aduu aa ku kakabinayn sidoo aadadus aaminsiisay inuu hebelkan hee yaqaan iddica oo aatan dambe kalena waxaa weeye xaqiiqo weeya miyaan ku dari karnaa tawfiidka yah hada billahi tawfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin